ga ku xiga waa cabdulaahi ibnu salaam cabdullaahi ibnu salaam saxaabiga lagu magacaabo man sarahu qofkay farxad gelinaysa an yandura inuu fiiriyo ilaa rajulin nin oo min ahli اljannati jannada ehelkeeda ka mida falyandur ha eega ilaa cabdullahi ibni salaam ma rabtaa nin ahlujanna inaad aragtaan cabdullahi ibnu salaam fiiriya buu dhahay ayaa halku dhig u noqotay kaana wuxuu ahaa alxusayn bin salaam xusayn bin salaam ninka lagu magacaabo xabran caalim buu ahaa oo min axbaari اlyahuud yahuudda caalimiintooda fii yasriba ka mid ah wa kaana wuxuu ahaa ahlu lmadiinati reer madiina calaa ikhtilaafi milalihim ayadoo diinteedu xataa ay iskhilaafsan tahay iyo wanaxilihim iyo wanixalihim madaahibtooda madaahibaha ay haystaan ayadoo ay kala duwan tahay yujiluunahu kuwa xuseen weyneeya wa yucadimuunahu kuwa ixtiraama yujiluunahu kuwa ixtiraama wayucadimuunahu weyneeyaa faqad kaana wuxuu ahaa macruufan mid macruuf ka ah waa xusayne bayna annaasi dadka baynkooda bituqa alla ka cabsi wasilaaxi wanaag iyo wasilaax buu ku ahaa macruuf mawsuufan mid ku tilmaaman buu ahaa bilistiqaamati toosnaan iyo wasidqi run wa kaana alxusayn xuseen wuxuu ahaa wuxuu ahaa yaxyaa mid ku nool xayaatan nolol haadi'atan waadicatan degan waa isku macno nolol degan buu ku noolaa walaakinahaa laakiinse kaanad waxay fi lwakti nafsihi waktigaa ayada ah jaadatan mid jaado ah noloshiisa nolol fiican naaficatan oo waxtar leh ayuu ku noolaa iskama nooleen sida xayawaankii nolol jaadoo fiican waxtarna leh faqad qasama wuxuu u qaybiyey waqtahu waqtigiisa aqsaaman alaaatan saddex qaybood fa shatrun qaybna fi lkaniis kaniisaduu joogaa lilwacdi waalcibaada inuu bal dadka wacdiyo ilan waa caalime iyo inuu cibaadaysto wa shadrun qayb labaadna fii bustaanin beer oo asaga uu lahaa buu dhex joogaa yatacaahaddu uu ka shaqaynaya naxlahu nakhlahu timirtiisii bitashdiibi bal inuu habeeyo bitashdiibi inuu naashnaasho iyo wata'biiri inuu isku faxliyo beerta marka gobolkada timirta waa laisku talaalaa tadhadig iyo tallab yaa laisku abuurayaa taana wuu ka shaqaynaya qaybta labaad wa shadrun qayb kaloo waktigiisa ka mida maca tawraat tawraad buu akhrisanayay litafaquhi fi ddiin inuu balfahmo diinka markaa ku qoran wa kaana xusein wuxuu ahaa kullamaa mar kastoo qara u akhriya atawraat waqafa mid istaaga oo fikira ayuu ahaa طawiilan wax dheer cinda alأkhbaari akhbaarta agteedu dul istaagi jiray allatii taasoo tubashiru bishaaraynaysa biduhuuri الnebiyi nebi inuu soo bixi doono fii makkata maka ka soo bixi doono yutamimu dhammaystiri doonoo lagu taam yeelahayo risaalaati alambiyaai nebiyada risaalaadkoodii assaabiqiinee tegey oo yakhtimuhaa lagu khatimi doono markuu meeshaa soo maro in badan buu fikiraayey wa kaana xuseen wuxuu aha yastaqsii mid u kurgala awsaafa haada الnebiy nebigaa ee kaas ah tilmaamihiisii nebigii almurtaqibi la sugahayey iyo wa calaamaatihi calaamaadkiisa yahtazau faraxan markaasuu la ruxan jiray farxad li'nnahu maxaa yeelay sayahjuru wuxuu ka soo haajiri doonaa nebiga beladahu beledkiisii alladii bucisa fii laga soo saaray wasatajidu wasayatakidu wuxuu ka samaysan doonaa min yatriba madiinana muhaajiran lahu meeluu usoo soo haajiro iyo wa muqaaman meel uu dego wa kaana wuxuu ah xusein kulamaa mar kastoo qara'a uu akhriyo haada alahbaar akhbaarta aw marad ama ay ku soo dhacda bikhaatiri maskaxdiisa yatamannaa mid jeclaystaa cala allaahi alla ka tamaniya an yafsaxa lahu inuu u waasiciyo ilaahay fii cumri cumrigiisa xataa yashhada ilaa uu arkuu goobjoog noqdo duhuura haada اnebiy nebiga almurtaqibi ee la sugaayo soo bixitaankiisa oo wayascadu uu ku liibaano biliqaa'ihi la kulankiisa wayakuuna uu noqdo أwala اlmu'miniina bihi qofka ugu horeeye rumeeya waqad istajaaba allah allaa ajiibay jala wacaza ducaa'ahu baryihiisii alxusayn bin salaam fanasa'a ilaa wuxuu u siyaadiyey uu dib ugu dhiga lahu asaga fii ajalihi ajashiisa xataa bucia الnabiyu اlhuda wالraxma ilaa la soo saaray nebigii hanuunkii naxariista lahaa wa kutiba lahu waxaa lagu qoray weliba an yaxdaa inuu ku dheebsadou ku liibaano biliqaa'ihi la kulankiisa iyo wa suxbatihi la saaxiibitaankiisa iyo wa an yu'mina inuu rumeeyo biاlxaqi aladii xaqii unzila calayhi lagu soo dejiyey alnatrub aan u dhaafna lilxusayn xusayn laftigiisa alkalaama hadalka aan u dhaafna liyasuuqa lanaa si uu noogu soo kaxeeyo uu nooga sheekeeyo qisata islaamihi islaamnimadiisa qisadeeda fahuwa asagaa lahaa arrintaa arwaa ku habboon wa calaa xusni cardihaa soo bandhigitaanka uu soo bandhigo wanaaggeeda aqdar asagaa ku fiicane qaala xusayn xuseen bin salaam wuxuu yidhi lamaa goortii samictu aan maqlay biduhuuri rasuuli illaah rasuulka soo bixitaankiisii akhadtu waxaan guda galay ataxara inaan u kuur galo can ismihi magaciisa wa nasabihi nasabkiisa wa sifaatihi sifaatkiisa wa tilmaamihiisa iyo wa zamaa'ihi iyo wa makaanihi makaanka uu joogo iyo zamankiisa wa utaabiqu waxaan u barbardhigahayay baynahaa ayada iyo wa bayna maa huwa waxa mastuurun ku qoran cindanaa agteenoo filkutubi kutubaha ah goormuu soo baxay wakhti hebel sifaadkiisa marka la ii sheego kutubkeenaan u fiirinay buu yidhi xata istayqantu ilaa aan yaqiinsaday min nubuwatihi nebinimadiisa watahabatu aan sugtay min sidqi dacwatihi dacwadiisa run inay tahay uma kabacdi katamtu waan qariyey daalika arrintaa can ilyahuud yahuudda waan ka qariyey buu yidhi wacaqaltu waxaan ku xidhay oon ku ku xihay lisaani carabkayga can اtakalumi fi inaan ku hadlo macnaha ma doonin inaan hadlee carabkaygii baan xihay ilaa an kaana ilaa ay ahaatoo la gaahay alyowm maalintii alladii maalintaasoo kharaja fiihi uu soo baxay alrasuulu calayhi الsalaaةu wasalaam min maka makuu ka soo baxay qaasidan asoo u soo socda almadiina falamaa goortii balaqa uu soo gaaray rasuulka yatriba madiino wanazala biquba uu soo degay aqbala rajul nin baa soo qaabilay calaynaa dusheena wa jacala wuxuu guda galay yunaadii inuu dhawaaqayo fi nnaasi dadka inuu ku dhex dhawaaqayo muclinan asagoo ogeysiinaya quduumahu soo gelitaanka nebiga wa kuntu waxaan ahaa saacata idin wakhtigaa calaa ra'si nakhlatin geertimireed korkeeda oo lii ani aan lahaa acmalu fiiha ka shaqaynahayay wa kaanat cammatii eeddadayna khaalida eeddaday khaalida bintu xaaritna jaalisatun waxay fadhisay taxta shajarati geedkii aan saarnaa hoostiisa famaa in samictu alkhabara khabarkii maba maqlinba xataa hataftu ilaan qayliye buu dhahay waaba qayliyeyba allaahu akbar allaahu akbar baan idhi faqaar lii cammatii eeddaday baa waxay ii tidhi xiina sami xiina wakhtigii samicad ay maqashay takbiirii takbiirtayda khayabaka allah allah ku hoojiye bay tidhi wallaahi low kunta haddii samicta aad maqli lahayd bimuusa bin cimraan qaadiman inuu soo galay madiina maa facalta ma samayn lahayn shay-an fowqa daalika arrintaa ka badan hoog ha ku arkee saasay tihi faqultu lahaa waxaan ku idhi buu yidhi waa xusayne ay cammati eedey innahu wallaahi baan ku dhaartay kamba akhuu muusa bin cimraan muuse bin cimraan walaalkiisii waaye wa calaa diini diinkiisii uuna wataa waqad bucita waa la soo saaray bimaa bucia bihi sidii muuse loo soo diray sidii muuse loo soo bixiyo kale loo soo bixiyey fasakanat way xasishay wa qaalad waxay tidhi ahuwa الnabiyu اladii ma nebigii kuntum aad ahaydeen culimmadiina tukhbiruunana kuwa noo sheega miya annahu yubcaثu in la soo bixin doono musadiqan asagoo rumaynaya liman qablahu waxa ka horeeya wamutamiman dhammaystiri doona lirisaalaati rabbihi rabbigii risaalaadkiisa makaasaa bay tihi faqultu nacam haa aad waay tii fadalika idan waad fiican tahay waay wktigaa uma kabacdi madaytu waan soo aaday min tawi isla markayga ilaa rasuuli اlaahi baan soo aaday fara'aytu waxaan arkay annaasa dadkii dadkii baan arkay oo yasdaximuuna ciriirinaya bibaabii nebiga albaabkiisa fazaaxamtum waan la ciriiri galay buu yidhi anigana xataa sirtu ilaa aan ahaaday qariiban minhu meel u dhow rasuulka fakaana awala maa wixii ugu horreeyey samictuu aan ka maqlay minhu xaggiisa waxaa ahaa qowluhu ayuha nnaas dadow afshu salaama salaamta faafiya wa aطcimu aطacaam masaakiinta طacaamka siiya wasalluu tukada bileyli habeenkii waannaasu niyaam markay dadku hurdayaan tadkhulu اljannata bisalaam nabadgelyaad jannada ku gelaysaan fajacalad waxay guda gashay fajacaltu waxaan guda galay dhe atafarasu inaan ku taagahayo oo aan aad u fiirfiirinayo fiihi asaga wa atamalla inaan ka buuxsanayo minhu xaggiisa qalbigayga fayqantu waxaan yaqiinsaday anna wajha wejigiisa laysa biwajhi kadaabin beenlo wejigiisa inuusan ahayn uma kabacdi danawtu minhu waan u dhowaaday wa shahidtu waxaan qiray an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu اllah faاltafata ilaya waa isoo eeg nabga وaqاala masmuka magacaabuu idhahay faqultu waxaan idhaha xusayn bin salaam baa laydhahaa faqaala rasuulku wuxuu dhahay bal maya maanta wixii ka bilowda cabdullaahi bin salaam baa lagu yidhaahdaa nebigaa cabdullaahi u bixiyey faqultu waxaan idhi nacam waa yahay cabdullaahi bin salaam baan ahay waladii macbuudkii bacadaka kugu soo saaray bilxaqi xaqnimaan ku dhaartay maa uxibu ma jecli anna lii bihi inuu ii bedelo magacan isman aakhara magac kale bacdale maanta wixii ka dambeeya uma insaraftu waan ka soo gadoomay min cindi rasuuli rasuulka agtiisa ilaa beytii gurigaygii baan imid wa dacawtu waxaan ugu yeehay sawjatii naagtayda wlaadii ilmahayga waahli ehelkayga ila islaam inay islaamaan faaslamuu jamiican dhammaan way islaameen waslamat waxaana la islaamtay oo la islaamtay macahum micigooda camatii eedaday khaalidatu khaalida ahayd wa kaanat waxay ahayd shaykhatun duk kabiiratun oo weyn bay ahayd uma intaa kabacdi inii anigu qultu lahum waxaan ku idhi ugtumuu qariya islaamii islaamkayga iyo wa islaamukum islaamkiinaba can ilyahuud yahuudda ka qariya xataa aadana lakum ilaan aniga idin fasaxo faqaaluu waxay dhaheen nacam waa yahay uma rajactu waan soo laabtay ilىa rasuuli الlah waqultu lahu waxaan ku dhaha yaa rasuul الlah rasuulkii allow ina alyahuud yahuudu qowmun qowm waaye buhtaanu been abuurad badan wa baaطilu baaطilna badan wainii anigu uxibu waxaan jeclahay an tadcuwa inaad u yeerto wujuuhahum wajiyaalkooda uwac ayagoo dhan ilayka xaggaaga wa an tasturanii canhum anigana iga qari buu dhahay fii xujratin qol igu qari oo min xujraatika qowladahaada ka mid ah uma kabacdi tas'aluhum inaad weydiiso su'aal can manzilatii booska aan cindahum agtooda ka joogo qabla an yaclamuu intaysan ogaanin biislaami islaamnimadayda uma kabacdi tadcuuhum ugu yeer ila islaami islaamnimada fainahum ayagu in calimuu hadday ogaadaan annanii anigu aslamtu inaan islaamay caabuunii hadda way caynayaan waramuunii waxay igu tuurayaan bikulli naaqisatin nusqaan kasta iyo ayay igu tuurayaan wabahtunii wayna igu been abuuranayaani waana igu been abuuranayaan faadkhalanii wuxuu igeliyey rasuulu اllahi salى اllahu calayh wasalam fii bacdi xujuraatihi qowlooyinkiisii mid ka mid ah uma dacaahum wuu u yeehay ilayh xaggiisa wa akhada wuxuu bilaabay nebiguu gudagalay yaxuduhum inuu ku guubaabiyo cala alislaami islaamnimada wayuxabibu uu jeclaysiiyey ilayhim xaggooda aliimaana iimaanka wayudakiruhum uu xasuusiyo bimaa carafuuhu wixii ay ku yaqiineen fii kutubihim kutubkooda min amrihi rasuulka arrintiisa ah kacadi waxay gudagaleen yujaadiluunahu inay kula doodaan bilbaaطili waxaanba jirinba wayumaaruunahu ay kula murmaan fi اlxaqi xaqa wa ana asmacana waan maqlayaa inay been sheegayaan falamaa ya'sa markuu ka qoostay min iimaanihim iimaankooda qaala lahum wuxuu ku dhahay nebiga yahuudi maa mansilatu xusayn bin salaam fiikum war xuseen bin salaam muxuu dhexdiina ka yahay manziladee buu ka joogaa faqaalu waxay dheheen sayidunaa sayidkeennii waaye wabnu sayidinaa sayidkeenna wiilkiisii waaye waxabrunaa caalimkeennii waaye wacaalimunaa waa ninka noogu cilmi badan wabnu xabrinaa wacaalimina waa inan uu dhalay ninka noogu shiikhsan nooguna caalimsan faqaala rasuulku wuxuu dhahay afa ra'aytum bal ka warrama in aslama hadduu islaamo afa eh, hadduu islaamo afa afa tuslimuuna ma islaamaysaan ninka aad ammaanaysaan hadduu islaamo faqaaluu waxay dhaheen xaasha lilah ilaah baan ka magan galnay maa kaana maba aha xuseen liyuslam mid islaamaaya acadahu اllah min an yuslam ilaah baan ka magan gelinay inuu islaamo fakharajtu waanba u soo baxay buu dhaha ilayhim xaggooda qolka unbuu ku jirayba waa ka soo baxay waqultu waxaan idhi yaa macshar yahuud ittaqu llah alla ka cabsada waaqbiluu war aqbala maa jaa'akum bihi muxamed wixii moxamed idinla yimid fawallaahi baan ku dhaartay inakum adinku lataclamuuna waad ogtihiin inahu asagu larasuulu llah rasuulka alla inuu yahay watajiduuna waxaad ka helayseen maktuuban asagoo qoran cindakum agtiina fi tawraa towraat biismihi iyo wa sifatii sifadiisani wainii anigu ashhadu waxaan qirayaa annahu rasuulu اllah wauminu bihi wausadiquhu waacrifuhu waan aqrinayaa waan rumaynayaa waana raacayaa faqaaluu waxay dhaheen kadabta been baad sheegtay wallaahi inaka la sharuna ninka noogu shar badan baad tahay waa musharira kan noogu shar badan canugiisii baad tahay wajaahiluna jaahilkeennii baad tahay wabnu jaahilina walam yutrakuu cayban uma dhaafin ilaa caabuunii bihi way igu ceebeeyeen faqultu waxaan idhi lirasuuli illaahi rasuulku waxaan ku dhahay alam aqul laka soo kuma dhihin ina alyahuuda qowmun buhtaan wa baail waaye wa inahum ayagu ahlu qadarin wafujuur waa ballanfurayaal iyo fujirnimo aqbala cabdullahi bnu salaama cala alislaam islaamkii buu soo qaabalay iqbaala daamihi nin haraadnaa oo oo oonasuu u soo qaabilo alladii kaasoo saaqahu lmuruud loo soo kaxaynayo meelaha lagu arooro biyaha wowlica waxaa la jeclaysiiyey cabdullaahi bilqur'aan fa kaana lisaanu carabkiisa laa yafta'u kama noogi jirin radban inuu ku qoyan yahay biaayaatihi qur'aanka aayaadkiisa albayinaat oo tacalluqu uu ku dhegan yahay binebiy nebiga salawaat ullaahi wasalaamu calayh xataa qadaa ilaa cabdullaahi uu noqday alzama lahu mid rasuulka laazima min dillihi hooskiisa oo kale wanadara wuxuu ku nadray nafsahu nafsadiisa lilcamal liljanna camalka jannada gaarsiiye inuu sameeyo xataa basharahu bihaa ilaa uu ugu bishaareeyey jannada rasuulu اllah salawaat اllahi wasalaamu calayh bishaaratan bishaaro daacad ku faaftay bayna asaxaabati اlkiraam asxaabtii karaamada lahayd wa shaacad faaftay wa kaana lihadihi اlbishaara bishaaradaasi qisatun qisa ku jirta rawaahaa waxaa nooga sheekeeyey qays bin cubaada ninka lagu magacaabiye wagayruhu qaala araawi ninkii ka sheekaynaya wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa jaalisan mid fadhiya fii xalaqatin xalqad baan fadhiyey xalaqa waa meesha wax lagu barto oo min xalaqaati alcilmi cilmiga meelaha la fadhiistaa fii masjidi rasuuli illah rasuulka masaajidkiisa fi lmadiina wa kaana fi lxalaqati xalaqada shayqun oday baa joogay odaygaasoo ta'nisu bihi nafsu nafsadu ay weeshato wayastaruuxu bihi lqalbu qalbigana uu ku istareexa markuu arko fajacala wuxuu gudagelay yuxadiثu الnaas inuu dadka xadiisu akhrinayo xadiiثan xulwan macaan mu'iran wax raadeeya falamaa goortii qaama uu istaagay odaygii qaama alqowm qoomkii baa istaagay qaala alqowm dhe qoomkii waxay dhaheen man sarahu qofkii jecel an yandura inuu fiiriyo ilaa rajulin nin oo min ahli اljannati ahlu janno ah falyandur ha fiiriyo ilaa haadaa ninkan faqultu waxaan idhi man haadaa magacii waa kuma faqaaluu cabdullahi ibnu salaam baa la dhahaa faqultu faqultu waxaan idhi fii nafsii nafsadayda wallaahi baan ku dhaartee laa atbacannahu waan raacayaa ninkani waan dabagelayaa buu yidhi faاtabactu waan raacay faاnطalaqa ninkii wuu socday anna waan ka daba socday xataa kaada ilaa uu sigay an yakhruja inuu ka baxo min almadiinati magaalada madiina uma dakhala kadib wuxuu galay intuusan ka bixin manzilahu gurigiisii faاsta'dantu calayh fasax baan ka qaatay faadina lii waa ii idmay faqaala maa xaajatuka ya bna akhii walaalkay wiilkiisii oo dantaadu waa maxay buu yidhi faqultu waxaan dhahay samictu lqowma qoomkii baan maqlay yaquuluuna canka adigo ayagoo xaggaaga ka dhahaya lamaa goortii kharishta aad ka soo baxday min almasjidi masaajidka man sarahu qofkii jecel an yandura inuu eego ilaa rajulin nin oo min ahli اljannati ahlu janno ah falyandur ha firiyo ilaa haadaa ninkan famadaytu waan soo socday fii itrika raadkaaga gadaasha liaqifa saan u ogaado calaa khabarika khabarkaaga waliyaclama inaan ogaado kayfa carafa الnaas say dadku ku ogaadeen annaka adiga min ahli اjanna inaad ahlujanno tahay faqaala cabdulaahi wuxuu yidhi allaahu aclam biahli اljanna yaa bunaya ilaahay baa yaqaanaa qofkii ahlujanna wiilkaygiyo faqultu nacam haa waa runtaa walaakin laabudda laakiin waxaa lagama maarmaan ah limaa qaaluuhu wixii ay dhaheen min sababin sabab bay leedahay sababtay u dhaheen ii sheeg faqaala wuxuu dhahay sauxadiuka waan kuu sheegayaa can sababihi sababtiisa faqultu waxaan idhi haatikeen oo ii sheeg wajazaaka allaahu khayran khayr allah kugu jaasiye faqaala cabdullahi bn islaam wuxuu dhahay baynamaa waqti ana anigoo naa'imun hurdaaya daata laylatin habeen ay tahay calaa cahdi rasuulilaahi rasuulka wakhtigiisii ahaa ataanii rajul nin baa ii yimid waa riyo faqaala wuxuu ii dhahay lii aniga qum soo istaag faqumtu waan istaagay faأkhada biyadii gacantuu iga qabtay fa idaa ana waaba anigoo saan u soconay biطariiqin wadda iga soo baxday can shimaalii bidixdayda fahamamtu waxaan damcay an asluka inaan qaado fiihaa waddadii bidixda ah fa qaala lii ninkii baa wuxuu idhahay dachaa dhaaf ha marin meesha fa innahaa adiga laysad laki jidkaa ma lihide jidkaa bidixdaa malhidku ma sugnaanin ha marin fanadartu waan fiiriyey idaa ana biariiqin waddaan arkay waadixatan cad can yamiini midigteeda ka soo baxday faqaala lii wuxuu ii dhahay aslughaa tan qaad marka fasalagtuhaa waan qaaday saan u socday xataa ataytu waxaan tegay rawdatun dheer hanaa'an aad iyo aad hana u ah waasicaة اarjaa barxad weynna markaa leh kaiira khudarati khudaraheeda iyo doogeeda iyo waxa ku yaalna ay fara badan yihiin raa'icaةa اnadrati iftiinkeeda iyo daymadeedana ay qurux badan tahay wa fii wasطihaa beebta dhexdeeda camuudun tiir baa ku yaala min xadiidin bir ah asluhu tiirkaa birtaa salkiisa filardi dhulkuu ku jiraa wa nihaayatuhu meesha ugu dambaysa korna fi samaa'i cirka kor u saaran yahay wa fii aclaahu tiirkaa meesha kore xalqatan jijin baa ku dhegan oo min dahabin dahab ah xalqad iyo bir wareegsan oo dahab ah fa qaala lii ninkii wuxuu ii dhahay irqa calayhi kor kor tiirkaan faqultu waxaan laa astaiicu ma awoodi karin alla ma kori kari fajaaanii waxaaba isla markii i yimid wasiifa wasiifu ninkii beerta waardiyaha ka ahaa ama qaadimtiibaa i yimid farafacanii way kor qaadayba isla markii intuu saa ii qaaday yuu i saaray faraqiitu waan koray xataa sirtu ilaa aan ahaaday fii acla alcumuud tiirka meesha ugu sarraysaa akhadtu waxaan qabsaday biاlxalaqati xalaqadii garaangartii birta ahayd ee dahabkaa biyadaya kiltayhimaa labadayda gacmood baan saa ugu dhegay anoo saa u haystaa wa baqiitu waan ku baaqi noqdo saa baan u haystay mutacalliqan inaan ku dheganahay bihaa birtii xataa asbaxtu ilaan waa bariistay hurdadii baan ka soo kacay falamaa kaanad markii la gaaray alkhadaatu aroortii ataytu waxaan u tegay rasuul allah waqasastu calayhi ru'yaaya riyadeedii baan uga sheekeeyey faqaala wuxuu ii yidhi nebigu uu ii fasiray ama ariiqu waddada allatii ra'aytu aad aragtay can shimaalika bidixdaada fahiya ariiqu asxaabi shimaal waa asxaabu shimaal wadadoodii waa min ahli naar allah kaa badbaadiyey wa ama ariiqu waddadii allatii ra'aytu aad aragtay can yamiinika bidda midigtaada inay ka soo baxday fa hiya ariiqu asxaabi اlyamiin waa asxaabulyamiin wadadoodii min ahli اljanna waa jannada ehelkooda maxaa soo haray wa ama arawdatu beertiisoo ma aha allatii taasoo shaafadka aad aragtay biqudratihaa doogeeda wa nadratihaa iftiinkeeda fi isfaya islaam waa islaamka buu yidhi wa ama alcumuud tiirkii alladii fii wasatihaa beerta dhexdeeda ku yiilay fahuwa cumuud اdiin waa tiirkii diinka wa ama alxalaqa xalaqadii garaangartii wareegsaneed fahiya curwaة اlwufqaa waa xarigii adkaa fahiya curwaة اlwufqa lanfisaama laha waa tawxiidkii wa ama alxalqaةu fahiya alcurwaة اlwufqaa walan tazaala ka zuuli maysid cabdulaahiyow mustamsikan inaad haysato tawxiidka iyo diinka biha taa xataa tamuuta ilaa aad ka dhimato ilaa aad ka dhimata kaasaad haysanaysaa ayuu markaa ii yidhi buu dhahay rasuulka sal alla alah wasalam qisadii cabdullahi ibnu salaamna meeshaasaan markaa uga baxnay waxaana noo dhammaaday kitaabka qaybtii lixaad qaybtii ugu dambaysaanu geli doonaa haddii rabbi idna subxaana watacaala beri iyo saadaba waa la soomayaa saan filayo waa sagaalaad iyo tobanaad soon aad iyo aad u qiimo badan waay marka berinta waa fasax haddii rabbi idmo soonkaa laga faa'iidaysto maalinta ku xigtana saas oo kale kamiistana isaga dar jimcahana jimca maalintii baa la fasixi jiray maalinta jimcaha habeenkii sabtiga noo soo gelayso iyo qaybta lixaad iyo saxaabi cajiib badan oo suraaqa bin malik lagu magacaabo ayaana isugu imaan doonaa haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala inta ka horaysa soon wanaagsan iyo muxaram wanaagsan wabilahi tawfiiq allahu subxaana wa tacaala